bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalamu calaa rasuuli illahi sal alay wasalam walaalayaal halkan idin kusoo gudbinaynaa kitaabka fiqigaha bidaayat almutafaqix cajaradiisii lix labaatanaad uu inoo akhrinaya sheekh maxamuud xaliik xafid allah falyatafadal mashkuura bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin qaala almualifu raximahu llahu tacaala saadisan baabu luqata ay haadakani baabun wuxuu baab u yahay fii bayaani luqata luqatadii cadaynteedii ayuu baab u yahay luqadada waxaa la yidhaahdaa waa almaalu daa'ic maalkii iyo almaalu daa'icu min saaxibihi maalkii qofka ka lumay iyo hantidii qofka ka luntay ayaa la yidhaahdaa oo markaa qof kale uu wixii helo isagoo haddii aan la idmaayo qasad la-aan iyo ujeeda la-aan markaa uu helo waaba inuu masal ahaan dariiqii ka helo haddii aan la idmaayo waxyaalo lacag ah ama dhar iyo maryo oo dayaaceeda ka baqayo oo markaa uu qaado xukunkeedu way bannaan tahay xadiidkii rasuulka sal alla alay waslam baa u daliila khaalid aljuhani ninkii nabiga u yimi sal alla alay slm ee su-aalay waxyaabaha luqadada ah ee luma ee meelaha laga soo qaado baa rasuulka wuxuu yihi sal alla alay slm icraf cifaasahaa cifaasahaa waxaad ictiraaf ku samaysaa oo garataa afxidhkeeda weelkeeda iyo wawakaa'ahaa waywaxdiha la idmaayo afxidhkeeda iyo ka ahaa weelkeeda uma carifhaa sana hal sano baafi buu nabigu yiri sal ly slm haddii markaa qofkii saaxiibkeeda uu yimaadana sii hadduu iman waayo fa sha'nuka biha nabiga sal ly slm ninkii wuxuu weydiiyey ka waran ariga baadidiisa nebigu wuxu yiri sal ly waslam qaad dad aragto ari baadi aho meel daaqayo jooga arigaa ururi oo qaad ama adigaa arigaasi gacantaada uu gelayaa oo haynaya ama walaalkaa waad u haynaysaa ama dhurwaa baa cunaya geela ka waran markii ninkii uu su-aalay rasuulka wuxu uri sal alay wasalam arrintasu ka yara xumaaday ilaa wejigiisii iyo koodadkiisii casaadeen adiga iyo geel maxaa iska kingalay waxay sidataa biyaheedii bay caloosha ku sidataa kabaheedii bay sidataa biyahay kusoo arooraysaa dhirtii bay cunaysaa ilaa qofkii lahaa marka dambe baadidoon uu ku helo wuxuu yidhi marka sheekhu wa fiihi baabkan waxaa ku sugan arbacatu dawaabida afar daabid baa ku sugan adaabid alwal aqsaamuhaa luqadadu qeybaheedu halaaatun saddex weeye maa laa tatbacuhu himmatu awsaati nnaas maa laa tatbacuhu waxaanay raacaynin himmatu awsaati innaas dadka kuwooda dhexdhexaadka ah moralkooda iyo hamigooda iyo damaca naftoodu ay leedahay waxaanay raacayn fayumlaku waa la milkinayaa bilaa tacriifin haddii aan la idmaayo iyadoo aan waxba la tacriifin ayaa qofku milkinaya wuxuu u maalan haddii adoo dariiq maraya xabad cadaya iyo xabad nacnaca iyo wax yaroo dee iska qiimo fududa xabad qalina oo maarata qalmaanta dee iska jaban oo labada kun ugu badnaanta la siiya iyo wax saasoo kale ah dadka bulshadu qaybna waa qayb sare qaybna waa qayb hoose qaybna waa qayb dhexdhexaada wax qofku haddii ay ka lumaan aanu hadhow isla murjinayn oo murug fara badan aanay ku keenayn oo aanu isla murginayn oo aanu doondoonayn oo waqti badan aanu ku liminayn oo ka samraya markiiba waxa weeyaan ama hadduu xitaa meel kagasoo kaga tago intuu u noqon lahaa u iska diidayo faraha ka qaadayo qofkii helaa inuu qaataa waa banaantay wey maa mid weeye maa laa tatbacuhu waxa aanay raacaynin himmatu awsaati innaasi dadka kuwooda dhexdhexaadka ah hamigooda iyo moralkooda iyo fikirkoodu aanu raacin hadduuba ka lumo fa yumlaku kaa waa la milkinayaa bilaa tacriifin iyadoo aan waxba la carifin oo waryaa iska waryuu ka lumayay waxba la odhan waa la qaadanaya jeedalkiibaa ka mida xabadii roodhidaabaa ka mida xabad timiraa ka mida cinabkiibaa ka mida haddii maro yaroo maarata safaleeti yar iyobaa ka mid oo dhididkii wax laysaga masaxo ul yarbaa ka mida waxba maarata uma baahna in markaa la carifo oo la baafiyo wuxuu yidhi sheekhu wadaabitu athaani ka labaadi addiwaalu addiwaalu wixii lumay allatii taasoo tamtanicu iska celinaysa min siqaari sibaaci haddii aan la idmaayo dugaagga kiisa yari yaxrumu waxaa xaaraana akhduhaa qaadashadeeda wixii dee lumay oo xayawaana oo dugaagga kiisa yar iska celinaya oo isagu isaga filan inuu iska difaaco weeyaan sida geeli oo kale iyo lo-dii fardihii baqlihii dameerihii dadla joogta ahaa haddii alla idmaayo garanuugtii waxaasoo dhan dee waa qaar waxaweeye cagtooday isaga celinayaan qaar waxaweeye carar bay kaga baxsanayaan qaarba waxa weeyaan qaab bay isaga celinayaan dugaaga dawacada iyo wixii la midkaa ee yaryar way iska celinayaan kaa isagana waxaa lumay ee saas ah laga daba tegi waayo oo laqabqaban maayo iyagaa isku filan addiwaalu wixii lumay alladii kaasoo tamtanicu iska celinaysa min siqaari sibaaci dugaagga kiisa yari yaxrumu waxaa xaaraama akhduhaa qaadashadeeda ayaa xaaraam ah athaalitu ka saddexaad maa wixii weeye siwaa daalika ka aan ahayn oo min xayawaanin xayawaan ah aw mataacin ama alaabah yajuusu waxaa bannaan irtiqaaduhu qaadidiisa yay u bannaan tahay liamiinin mid aamin ah qaadirin kara oo awooda calaa tacriifihi inuu baafiyo oo waxayaa iskalaha yidhaahda marka meesha waxaa ka baxaya dee kii labadaa sifa aan lahayn oo aamin aan ahaynoo wixii markuukaba isaga maaragtay aniga bari ima dheer qofku isagu isticmaalaya wixii cunaya ama dheefsanaya ama aanba awoodin inuu wixii gudbiyooo ciddii lahayd haddii alla idmaayo uu gaadhsiiyo oo markaa uu baafiyo aanu markaa awoodu lahayn inuu dadka gaadhsiiyo oo qaadirba ma ahaba ilaa muddo sanada marka qof inuu wixii baafiyo ayaa la doonaya oo tacriifku de wuxuu noqonaya qofku inuu sanad inuu baafiyo waxaa weeya inuu usbuuc baafiyo usbuuca u horeeya inuu baafiyo oo haddii allen bisha hore inuu baafiyo mar walba baafinta ku celceliyo ilaa muddo sanad ah haddii markaa cid sheegata la waayo muddadaa sanadka ah waa intifaacsan karaa hadhowna dheeftiisii waa dhigi karaayoo qofkii markuu calaamadaheedii waxeeda xifdiyo haddii hadhow cid sheegata la helo waa la siinayaa markaas addaabidu thaani daabidka labaadi luqadatu lxayawaani xayawaanka luqadadiisii qofkii helaa mukhayarun isagaa u door leh baa isaga qadarane bayna amrin min halaath saddex arrimood isagaa u door leh qofkii xayawaan hela meel uu ka helo isagaa qofkaasi u door leh bayna amrin min halaatha saddex arrimood inuu midkood yeelo kow yaakuluhu wuu cunayaa biqiimatihi qiimihiisuu ku cunayaa oo waxaa loo jeedaa neef baad heshay cidlo jooga oo adoo xoolahaagii de waxaagii dhe haya neefkaas haddaa cidlo ka tagto bahal baa cunaya way kuu bannaantay marka inaa adigu qalatid haddii intaad baafiso cid sheegata aad weydo inaad markaa adigu qalatid laakiin markaad qalanayso waa in qiimihii uu neefkaasi joogay oo uu lahaa aad maaragtay xilligaa ku qalanayso ow amase baycuhu iibintiisa neefkaa qofkii isaga mukhayar u ah inuu iibiyo neefkii oo lacagtiisii meel dhigo wa yaxfadu wuu xifdinayaa qofkii thamanuhu hamankiisiiyo lacagtiisii wuu xifdinayaa ow amase yaxfaduhu neefkii laftiisu xifdinayaa wayarjicu binafaqatihi wixii nafaqadiisa ahaana haddii aan idmaayo wuxuu ula noqonayaa qofkii hantidan lahaa iyo neefkan lahaa hadhow markuu helo neefkan muddo intaa leeg baan hayay intaasoo haddii aan la idmaayo waxqabada iyo waxtarna waan u galay oo waa wayga galeen dee adaa ii celinaya marka qofkii saddex isagaa door u leh inuu neefkii cuno oo lacagtiisii iyo qiimihiisii uu meel ku qoro maalinta neefka intaa leeg inta la siiyo hadhow bixiyo ama uu iibiyo oo lacagtiisa xifdiyo meel dhigo ama uu haddii aleda neefkii laftiisa xifdiyo oo wixii hadhow kharasha ciddii lahayd ee uu ku nafaqeeyey uu u raacdo markaas wuxuu yihi sheekhu luqadatu lxayawaani xayawaanka luqadadiisii iyo baadidii xayawaanku qofkii multaqidka ahaa ee helay ee gacanta ku dhigay mukhayarun bayna amri min halaaa saddex arrimood isagaa u door leh ya'kuluhu uu cunayaa biqiimatihi qiimihiisuu ku cunayaa aw amase yabiicuhu wuu iibinayaayo wayaxfadu wuu xifdinayaa waa ilaalinayaa hamanuhu lacagtiisa aw amase yaxfaduhu neefkii laftiisuu ilaalinayaa wayarjicu wuu laabanayaa binafaqatihi nafaqadiisana wuxuu ula noqonayaa qofkii neefkan iska lahaa addaabidu thaalithu luqadatu maa shay luqadadii iyo qaadidii yukhshaa laga baqayo fasaaduhu inuu fasahaado ya'kuluhu wuu cunayaa biqiimatihi buu ku cunayaa aw yabiicahu ama wuu iibinayaa oo wayaxfadu wuu xifdinayaa hamanuhu lacagtiisa aw yujafifuhu ama wuu engejinayaa halkan wuxuu u jeedaa waxyaabihii dacaamka ahaa laakiin in la kaydsado aanay suuragal ahayn oo maalan waxaa dacaamka ahi sida raashinkii iyo canabkii iyo timirtii iyo yaanyadii iyo hilibkii iyo basashii iyo baradhadii iyo salladkii iyo bicisaasoo kale ahaa oo iyo wixii la midka ah waxaa laga baqayaa haddii waxaan la qaado oo qofkan uu qaado meel geliyo inuu wixii fasahaado dee qurmo khaayiso marka muxuu samaynayaa qofkii waa cunayaa qiimihiisu hadhow iska bixinayaa ama wuu iibinayaao lacagtiisuu xifdinaya ama waa engejinayaa hadduu wuxuu wax la engejin karo banaanka inta la dhigo la qoraxeeyo ama meel hara lagu engejiyo hadhow muddo uu sii joogi kara uu yahay wuxuu leeyi luqadatu maa shay luqadadii iyo qaadistii yukhshaa laga baqayo fasaaduhu fasaadkiisa ya'kuluhu wuu cunayaa biqiimatihi qiimihiisuu ku cunayaa maalintaa uu joogo hadhowna wuu iska bixinaya aw mase yabiicuhu wuu iibinayaayo wayaxfadu wuu xifdinayaa thamanuhu lacagtiisii wuu xifdinayaa aw mase yujafifuhu wuu engejinayaa hadduu dee sida cinabkii oo kale haddii la engejiyo zabiib buu markaa noqonayaa dee oo haddii ala idmaayo sidaasuu u gelayaa adaabidu raabicu alluqadatu waxyaabihii luqadada ahaa ee la helay ee la qaaday tucarafu waa la baafinayaa oo dadkii baa loo sheegayaa sanatan muddo sanad ah uma kadib haddii cid sheegata la waayo tadkhulu waxay gelaysaa fil milki qofka milkigiisii qahran si khasabay u gelaysaa bacda xifdi markuu ilaaliyo xifdiyey kadib sifatahaa sifatuhaa sifadeeda markuu ilaaliyo xifdiyey halkana wuxuu uga jeedaa wixii qofku uu helay oo hanti aho meel uu qofku kasoo qaaday waxaa laga rabaa waxaa mar hadduu hanti tahay oo meelu kasoo qaaday muddo sanaduu baafinaya cid sheegata markuu waayo muddadaa sanadka ah hantidiisiibuu ku darayaa oo dee iyadaa way ku darsamaysaa si khasna khasabuu ugu darayaa de haddii kale wixii wax cilad kale oo dee in maaragtay dee waxaa laga baqayaa uu timaam gaara siin waayo oo ay iska dayacanto laakiin waxaa shardi ah inuu shayga kan ila isagaa dheefsanaya oo intifaacsanaya inuu sifadiisii xifdiyo hadday weel ku jirta weelkii iyo afka wixii kaga xidhnaa intii kiilo ay ahayd qaabkii waxaas hadday subag ahaayeen malab saliid waxay ahaayeen dee raashin ahaa sifadiiyo qaabkii buu xifdinaya hadhow markuu intifaacsado haddii cid sheeganaysa la helo oo uu mar dambe intuu baafiyo cid sheegatan la helo wixii isagaa magdhabaya hadhow marka alluqadatu sheegii luqadada ha la helay tucarafu waa la baafinayaa sanatan sanad uma kadibna tadkhulu way gelaysaa fil milki qofka milkigiisii ayay gelaysaa qahran bayna ku gelaysaa bacda xifdi sifatihaa sifatihaa sifadeeda markuu xifdiyo ka bacdigeed saabican baabulaqiidi laqiidkiibuu baabu yahay laqiid waxaa loo jeedaa waa aiflu hayru lmumayiz waa ilmihii aan qaangaadhka ahayn ama aan waxba kala garanayn alladii yuujadu fi shaaric waa ilmihii dee garaca ahaa ama muxuu ahaa cid dhashay la garanayn ee dariiqa laga helayay aiflu hayru mumayiz hayru lmumayiz hayr lmumayiz alladii yuujadu fi shaarici kaasoo waddada laga helayo ama haddii aan la idmaayo cid le nasabkiisa aan la garanayn in la qaado ilmaha laqiidka ahi waa shay fardu kifaaye ah oo meesha aan looga tegin in la tarbiyeeyona waa sidoo kale oo dee maaragtay dadka qaarkii hadday u qumaan qaarka kale xilkaasi waa ka dhacaya waxaanay ka mid tahay min baabi qowlihi tacaala bay soo gelaysaa watacaawanuu cala albiri wataqwa islaamnimadiisa iyo xurriyadiisa waxay ku xidhan tahay haddii ilmahan laga helo dal islaam uu degan yahay ama beled islaam degan yahay waxaa la xukumayaa ilmahaasi inuu muslim yahay ilaa maaragtay haddii laga helana meel aan muslim deganayn ama muslim iyo gaalaa wada degan oo muslimkaa badan ama muslim iyo gaalaa wada degan muslimkaa la haleeshiinaya waayo muslimka wax ka sarreeyaa ma uu jiro inuu xor yahayna qofkan waa la xukumayaayo ama beled gaal ha laga helo ama beled muslim ha laga helo qofkaas waa qof xor ah oo lama adoosan karo waayo nabiga cumar bn khadaab waa tuulaha man wajada malquutan qofkii qof meel yaa la hela saxaabigii saniin ibnu abi jamiila radia allahu canhu rajul min bani sulaym baa wuxuu leeya qofkii hela ilmo meel yaalla muxuu maya wajadtu malquutan ilmo meel yaallaan helayoo fa bihi cumar cumar baan ula yimi sal radia allahu tacala canhu markaasuu ilmaha kani daal idmaayo bal cariifi manaa waxaa u jeedaa cariifi markuu leeya cumar bin khataab radiallahu tacala canhu qof dee garanaya umuuraha dadka dee qofka ilmaha la baafiyaba dadka ha loo sheego ilmaha caynkaas yuu ka maqan yahay amiira muminiin oo marka dee nin saalixoo de wanaagsana ninka wuu ahaa cumar bn khadaab radi allahu tacala canhu dee markii dambe ilmahaas inuu xor yahay buu xukumay oo waa xor isagu adaabidu lwal daabid fiihi waxaa ku sugan halaaatu dawaabida adaabidu lwal daabidka koowaad allaqiidu ilmihii dhulyaalka ah dhulka laga helay yunfiqu yunfaqu waa la nafaqaynayaa oo waa la masruufayaa calayhi dushiisa mimaa wixii macahu la jirkiisa ahaa haddii ilmo meel laga helo ilmahaasi haddii wax maala agtiisa ay yaalaan waxaasaa laga masruufaya uu wato oo agtiisa laga helo wailaa haddii keligii meeshii uu yaalo fa min baytilmaali fa nafaqatuhu nafaqadiisu min baytilmaali bay ahaatay oo baytulmaalkaa laga masruufaya bankiga islaamka wailaa haddii baytulmaal aan jirin ama waxbaba aanay ku jirin fa calaa man mid dushii ayaa nafaqadiisu waajib ku tahay calima ogaaday bixaalihi xaalkiisa inta dee muslimiinta u warhaysa qof unbaa loo dhiibayaa dadka inta kalena biilka iyo masruufka unbaa laga bixinayaa adaabit ulawal daabidka koowaad allaqiidu ilmihii dhuliyaalka dhulka laga helay yunfaqu waa la masruufayaa calayhi dushiisa bimaa wixii macahu uu sitay ayaa laga masruufayaa wa ilaa haddii aanu waxba sidanoo keligii meesha lasoo dhigay fa min beyti lmaali ay fa yunfaqu waa la nafaqaynayaa min beyti lmaali baytulmaalkii baa laga nafaqaynaya wailaa haddii kalena fa man mid dushii ayuu masruufka ku leeyahay calima ogaaday bixaalihi xaalkiisa ogaaday adaabidu thaali daabidka labaade miiraahuhu ilmaha dhulyaalka dhexalkiisa iyo wadiyatuhu diyadiisu libaytilmaali baytulmaalkee u ahaatay waase goorma haddii cid uu ka tegay aanay jirin ninkii waa koray ama waaba weynaaday hanti buu yeeshay haddaanu guursan caruurna ka tegin xaasna aanu ka tegin oo isagoo keligiya u dhinto baytulmaalka hantidaa la gelinayaa haddii laakiin uu waaris joogo cid dhaxalkiisa le ay joogto waxa weeyaan dee qofkaa dadka dhaxaaltooyadiisa leba dhaxalkiisa loo qaybinaya waxa weeyaan dhaxaaltooyadiisa dadkii lahaa ayaa loo qaybinayaa baytulmaalka lagu shubi maayo ilaa la helo ilaa la waayo dheh cid qaadata markaa oo isu soo taagta mooyaane miraathuhu dhexalkiisu iyo wadiyatuhu diyadiisa haddii uu la dilo libaytilmaali baytulmaalkay u sugnaatay adaabidu thaalithu in iddacaahu hadduu sheegto waaxidun mid ulxiqa bihi waa la haleeshiinaya hadduu nin isa soo taago ama gabadhi ay tidhaahdo ilmahan anigaa dhalay ama walaalkaybaa dhalay ama annaga weeye oo markaasi uu sheegto waa la haleeshiinaya wain iddacaahu hadduu ku dacwiyoo sheegto akharu mid wax ka badan falbayinatu falbayinatu bayino fa calayhim dushooda waxaa ah albayinatu bayinoaa ah uma haddii bayino la waayana alqaafatu qaafo ayaa ah qaafadu waa qofkii sinjisooca yaqaanay kuwa sinjisooca yaqaana oo firsooca yaqaana waa loogu yeeraya wuxuu leeyahy sheekhu haddii ilmihii meel laga helay uu sheegto qof keliya nin iyo naag wuxuu doona ha noqdee waa la siinayaa dhowr qof hadday ku dacwido annagaa annagaa ilmaha dhalnay iyo annagaa dhalnay ama anaguu naga mid yahay anaguu naga mid yahay haddii lagu dacwiiyo laba qodoba dadkaa laga rabaa faacni waxaa loo jeedaa wa in iddacaahu hadduu sheegto akharu mid wax ka badan falbayinatu ay fa hum iyagu bayna xaalayni wey laba xaaladood bay udhexeeyaan kow albayinatu markhaati inay keenaan mid qolo waliba markhaati inay la timaado qofkii markhaati sax a keena oo ay ku sugnaanayso ilmahaasi nasabkoodu inuu reerkan sheeganaya ku jiro waa la siinaya waayo bayinadu waa calaamad cad oo xaqa muujinaysa nabiguna wuxuu yih sal ly slam albayinatu cala almuddaci markhaati waxaa laga rabaa kii wax sheeganaya waa laga rabaa markhaati hadday waayaan maxaa la samaynayaa uma kadibna alqaafatu qofkii firsooca yaqaana ama sinjisooca yaqaana baa loo yeeraya dadka dad baa sinjisooca yaqaana waa loo yeerayaa bal ilmaha yar eega dadkana eega oo labadan qolo qoladeebuu u egyahay oo la waafajin karaa saas wey waqtigii nabiga waxaa sugnayd caleyhi salaatu wasalaam in ninkii usaamat ibnu zayd la oran jiray iyo aabihii zayd ibnu xaaritha labadaasi in dadku ay odhan jireen midabkooda kala duwan inna waa madoobaan ina waa casaa xoogaa waxbay dadku sheegsheegi jireen maalintii dambe iyagoo qadiifad ku wada hurda oo ay maro wada huwan yihiin oo cagahoodu ay muuqdaan baa nin waxaa soo agmaray haddii la idmaayo sinjisoocaya firsooca yaqaana ninkii intuu saa u eego wuxuu yidhi ina haadihi alaqdaam bacduhaa min bacdin lugaha kani waa luga isdhahay maalintaasaa marka shubhadii meesha ka baxday marka waxay leeyiin qaafada xitaa kuwa sinjisooca yaqaana marka laysugu keeno qudhoodu shuruud bay leedahay waa in dadkan meesha la keenaya horta ay yaqaanaan cilmiga loogu yeeray oo sanji ah waa inaanay iskhilaafin hadday iskhilaafaan inta laba la keeno midna uu yidhahdo kuwaanu ka tirsan midna kuwaanu ka tirsan yahay arrintii markaa waa fawdooday wuxuu yihi sheekhu in iddacaahu hadduu ku dacwiyoo sheegto waaxidun mid ulxiqa waa la haleeshiinayaa bihi isaga wa in iddacaahu hadduu sheegto aktharu wax ka badan mid wax ka badani falbayinatu ay fahum iyagu bayna xaalayni laba xaaladood bay u dhexeeyaan albayinatu markhaati uma haddii la waayo alqaafatu qaafa iyo qof sinti ah <coughs> waa in la helo weeyaan marka waxaa uun ilmihii waxaa shardi ah in nimankaas aanay iskhilaafin ayaa shardi ah kitaabu waqfi waqfigi buu kitaab u yahay wa fiihi waxaa kitaabkan gudihiisa ku sugan baabaane laba baab waqfi waxaa la yidhahdaa taxbiisu lasli in shay asalkiisii la xabiso oo la yidhahda shayga lama iibin karo lama dhaxli karo lama hibayn karo laysma siin karo waxa weeyaan taxbiisu lasli shay manfaco leh asalkiisii baa la xanibayaa laakiin maxaa la sadaqaynayaa midhihiisii iyo wixii manfaco ah baa la sadaqaynayaa waxaa ka mid ah ceelkii oo kale ceelkaa asal ahaan lama kala dhexlaya hadduu qofku ceel waqfo lamana kala iibsan karo laysmana siin karo laakiin biyihiisa waa waqafa waa la intifaacsanaya geedkii baa la mida midhuhu kasoo baxayeen wakadalika xukunkiisuna waa shay mustaxab ah allah subxaana wa tacaala ilaa an tafcaluu ilaa wliyaa'ikum macruufan marka wixii macruuf wanaagay soo gelisaa nabiguna sal lay sl sadaqa jaariya ayuuba ku sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh rasuulkuna salawatullahi wasalam cumar bin khadaab waatuu ku lahaa cumar baa dhul ka helay khaybar rasuulku siiyey sal ly wasalam markaasaa wuxuu yii rasuulka dhul baan khaybar ka helay dhulkaa dhulka weyn oo ka fiicanna weligay ima soo gelin maxaan sameeyaa nabigu wuxuu ku yidhi salawatullahi wasalamu aley tala usoo jeediyo haddaad doonti cumarow dhulkan asalkiisa iyo raasumaalnimadiisa waad xabisaysaa wixii midhaha ahlo ka soo baxana waad sadaqaysanaysaa cumar saasuu yeeri jiray marka wa fiihi baabaani marka waxay dhahan ya muxuu ku xasilaa bay dhahan waqfi waqfigu wuxuu ku xasilayaa qofkii dee ficil cadayn kara inuu wix cadayn kara sameeyo maala guri buu dhisay qaab masaajid oo kalea markaasu waqfay oo wuxuu dadkii u amray inay ku tukadaan ama hadal cad buu wuxuu yidhi waxaas waan waqfay waxaas waxa weeyaan ilahay hortiibaan ula baxay wamaa ilaa dalik awalanka ugu horeeya baabulwaqfi waqfiga baabkiisii wa fiihi waxaa ku sugan hamsatu dawaabita adaabidu lwadu arkaanuhu weeyaan arkaantiisu alaaatun saddex weeye waaqifun waa mid wax waqfay oo kii wax bixinaya ah waqfun waa wixii la waqfay oo la bixinayay mawquufun calayhi waa kii haddii alla idmaayo loo waqfay kii loo waqfay mawquuf calayhi ahayoo uu maaragtay loo waqfayo macnaa waqfiga kan waa kii maamulayay ba dhehda doonti waa kii maamulayay oo haddii alla idmaayo hawsha tan maamulayay oo loo waqfayba mawquuf calayhiga waa kii dee loo waqfayoo waxaa la siiyey ilmo daalibulcilmi baa kutub loo waqfay masaakiin baa wax loo waqfay faqiir baa wax loo waqfay mujaahid baa wax la siiyo lagu waqfay wama ilaa dalik waaqifun mid mid wax waqfay iyo waqfun wixii la waqfay iyo mawquufun calayhi ciddii wixii loo waqfay oo li waxa waqaf bay ku yihiin qaado <coughs> adaabidu thani shuruuduhu shuruudii sabcatun weeyi an yakuuna alwaaqifu waaqifku waa inuu yahay wax waqfayaa jaa'izu tabaruci waxbixintiisu miday bannaan tahay waa inuu dee waxaan uu bixinayaa u awoodaa cayntan horta waa inuu bixin karo waa inuu awoodaa waxaanu awoodin ama aanu isagu lahayn dee ma bixin karo waa inuu qof waalan ahayn waa in qof tasarufkii iyo takrifalkii maamulkii laga joojiyay waa inaanu ahayn addoon waa inaanu ahayn ilmo caruura waa inaanu ahayn qof dee tabaruciisu bannaaya waa inuu yahay an yakuuna waa inuu yahay alwaaqifu kii waaqifkaa wax bixiyey ee waqfa jaa-isu tabaruci waxbixintiisu mid ay an yakuuna alwaqfu waqfigu waa inuu yahay caynan cayn waa inuu yahay iyo shay yasixu uu ansixi karo baycuhaa iibkeedu wixii in la iibsado ay xalaal tahay baa in la sadaqeeyaan xalaal ay tahay de laakiin wax in la iibsado ay xaaraam tahay sadaqadiisuna waa xaaraan sidaa awgeed waxaad waqfayso waa wax haddii in la iibiyo loo baahdo iibintiisu xalaaltay an yakuuna alwaqfu waxaa la waqfay waa inuu yahay caynan cayn cayntaasoo shay ujeedaa yasixu uu ansaxayo baycuhaa iibkeedu athaalithu imkaanu lintifaaci bihi imkaanu waa inay suurowdo alintifaaci bihi in lagu intifaaco maca baqaa'i iyadoo ay hadhayso caynihi ishiisa iyadoo hadhayso yani iyadoo shaygii isagu waa hadhayaa laakiin mirihii baa la intifaacsan ceel baad waqaftay maalan ceelkii waa qodanyaho waa kan laakiin biyihii kasoo baxayay oo maaragtay cayntiisii waa haraysa laakiin midhihii waa laga intifaacsanaya geed baa sidoo kale ah midhihii waa laga guranaya laakiin geedkii waa kuu taagan waa jooga imkaanul waa inay suuragal tahay in lagu intifaaco bihi shaygii la waqfay maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisu ay baaqi noqonayso oo haddii aan la idmaya aan la taataabanayn araabicu an yakuuna waa inuu yahay calaa birin wa qurbin calaa wajhi birin qaab biri oo samafaloo khayra waa in waxaa loo waqfay wa qurbatin calaa wajhi qurbatin u dhowaansho ilaahay loogu dhowaanay awgii waxaa in loo waqfay sida maaragtay guryo iyo masaajid iyo dad muxuu ahaa aqaarib a loo waqfay iyo maa ilaa daalik waa inaanay wixi istustus iyo riyaa iyo waxaa waa inaanay ahayn waxaa loo waqfaya waa inaysaa yihiin kadaalika waxaan la waqfaya laftiisuna waa wax ilaahay loogu dhawaado inuu yahay haddaad tiraa kaniisad baan anugu sameeyey waxaan u sameeyey dee ilahay hortii maadaama dadkani ahlu kitaab yihiin allaha ku caabudaan ama guri baan dhiso qolada faasiqiinta ah waa u waqfayo warturubka iyo ha ku ciyaaraan dubladda ha ku dheelaan ama waxaa weeyaan meel macbad yahuudiya baan dhisay waxaasoo dhan xaaraan bay noqonaysaa waayo arrinta muhiimadda waxay t waqaf waqfigu waa wax taxsiilu thawaab laga rabo thawaab inuu kasoo xasiro haddii wuxuu aanu samafal sharciga ku salaysnayn iyo wax ilaahay loogu dhowaanayo ma banaana in waqf loo sameeyo an yakuuna waa inuu ahaado waxaan aad waqfayso calaa birin calaa wajhi birin qaab biri ahoo ilaahay loogu dhowaanayo oo khayra waa inuu yahay wa qurbatin ay calaa wajhi qurba dhowaansho wajigeed waa inuu yahay alhaamisu an yakuuna waa inuu ahaado calaa mucayanin wax la cayimay waa inuu ahaado shay majhuula dee lama rabo inuu wixi noqdo lama rabo inaad masal ahaan maaragta tidhaahdid labadaa qof qof baan wax u waqfi doonaa ama guryahayga guri baan waqfay dee waa kee gurigu markaas dhulka iyo jagooyinkaan leeyahay mid baan waqfayaa ama mid baan waqfay wuxuu waa inuu cayiman yahay al an yakuuna calaa mucayanin waxaa la waqfaya waa inuu wax cayiman yahay an yakuuna ka lixaade waa inuu yahay munjisan wax go-an oo inaanu arrintu ahayn wax shardi ku xidhan oo aad tidhaahdid anigu waxaan waqfay bil baan waqfay oo kale maalan marka dee waqafkii mu-abadka ahaa abadigaa kuu noqon maayo ama waxaan waqfi doonaa sanadku markuu dhammaado meel baan waqaf u samayn doonaa shardina kuma xidhna waqtigan laguma xidhayo inuu warku go-an yaha la rabo an yakuuna waa inuu yahay munjizan mid go-an waa inuu yahay warka kaasoo soo baxaya waxaad waqfayso oo shardina aadan ku xidhin waqtina aadan ku xidhin asaabicu kan toddobaad an yakuuna muabadan an yakuuna waa inuu yahay mu'abadan wax abadiyo iyo weligii abad loo waqfay wuxuu waa inuu yahay yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi naadiri kii eegayay hamsata ashyaa shan shay naadir waxaa la dhahaa wixii la waqfay qofka mas-uulka ka ah ilaadirka wuxuu wadayacmayaane qofka mas-uulka ka ah ee ilaalinaya ee dayactiraya kaasaa naadir la dhahaa yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi naadiri kii eegayay ee ka shaqaynayay ee khaadimka ka ahaa wixii la waqfay hamsata ashyaa shan shay kow alislaamu waa inuu muslim yahay labo atakliifu waa inuu mukallaf yahay bimacnaa qaangaarna yahay caqlina leeyahay saddex alkifaayatu waa inuu ku filan yahay fi tasarufi maamulka waxaan maamulkiisa waa inuu ku filan yahay afar alkhibratu bihi waa inuu aqoon u leeyahay waxa kan ninbaa hadda gaari gaari baa la waqfay ninbaa loo dhiibay darawalnimana garan maayo ninkii dee markaas soo khatar maaha ama qof baa haddii alidmaayo qalab baa loo dhiiba qalabkiinama uu garanayo muhiim waa marka alkhibratu bihi qofku wuxuu inuu khibro iyo aqoon u leeyahay alkhaamisu alquwatu calayhi waa inuu awood u leeyahay waxa kan uu ku fulin karo shuruudaha shanta ama loo sheegaya shardiga koowaad waxa weeyaan oo loo shardinayo alislaamu waa inuu muslim yahay athaani ka labaadna altakliifu waa inuu mukalaf yahayoo caaqil baalix yahay asaadisu ka lixaad alkifaayatu waa inuu ku filan yahay fi tasarufi ku takrifal iyo maamul iyo ka shaqayn waxa kan araabicu alkhibratu waa inuu khibro iyo aqoon u leeyahay bihi shayga isaga ah alkhaamisu ka shanaadi alquwatu calayh waa inuu awood u leeyahy waxa kanoo maamuli karo addaabitu raabicu daabidka afaraadi yurjacu waa loola laabanayaa fii masrifi lwaqfi waqfiga meesha lagu bixinayo waxaa loo celinayaa ilaa shardi lwaaqifi kii wax bixiyey ee wax waqfay shardigiisii wa fii alfaadihi ereyadiisii tucaadu waxaa loo celinayaa ila alcaadati caadada loo celinayaa walcurfi dhaqankaa loo celinaya halkan wuxuu ujeedaa haddii qof uu wax waqfo wixii qofkaa uu waqfay waxbaan waqfay buu qofkaa yidhi marka haddii arrintii wuxuun layska yara weydiiyo waxaa loo celinayaa dhaqanka iyo curfigaa loo celinayaa meelaha qaarkood masaajid baan rabaa in laga dhiso masaajid baa lacagta loogu dhisayaa waxaan doonayaa maalan in kitaabtaa masaajidka laygu dhigo khalaas gogashaa masaajkaasaan ugu talagalay khalaas waa in meeshii qofkaasi uu ku bixiyey wuxuu yidhi mualifku aleyh raxmatullah yurjacu waa la celinayaa fii masrafi lwaqfi waqfiga celintiisii ee maamulkiisii dheh ilaa shardil waaqifi kii waqfay shardigiisaa loo celinayaa wixii uu yidhi ha la igu qabto baa loogu qabanayaa wa fii alfaadihi ereyadiisii baa loogu celinaya haduu yidhi lacagtan masaajid ha la igu dhiso malcamad lagu dhisi maayo iyo alcaadati caadadaa loo celinaya sida loo yaqaano waalcurfi curfiga iyo dhaqanka ayaa loo celinaya adaabit alkhaamisu alwaqfu shaygii waqfiga ahaa laa yuqayaru lama dooriyo lama bedelo sidii loo waqfay ilaa in tacadara inuu cudurdaarobo mooyaane haddii alidmaayo idmaayo hadduu cudurdaarobo see la yeli fa fii milihi isagoo kala lagu qabanaya masalan qof wuxuu yidhi magaaladaas tuule heblo la yidhaahdo masaajid ha layga dhiso warba uma hayo qofkii tuuladii waa horaaba laga guurayba waa meel baaba-day oo cidiba aanay deginba lagaba guuro mid ku dhow la dhistay wixii meeshaa laga dhisi lahaa ee uu sheegay masjidkaa ta kale ku dhow baa laga dhisaya wixii marka haddii meel qofkii uu yidhaahdo masalan halkaas meel buu qofka iibiyey wuxuu yidhi meeshaas ha laga dhiso meesha ha layga dhiso masaajid meeshii dowladdii wax markay nidaamisay wadday noqotay meel ku dhow baa laga dhisayaa wax la mida ah qofkaa loo dhisaya alwaqfu waqfigii laa yuqayaru lama bedeli karo qofkiina mancaamadaha laga masaajid looma dhisi karo kii masaajid mancaamad lagama dhigi karo ilaa in tacadara inay cudurdaar noqoto suroobi weyda mooyaane hadday cudurdaar noqoto fa milihi isagoo kale baa lagu qabanaya aaniyanka labaadee baabulhibati hibadii ayuu baab yahay hibadu waa atabarucu bilmaal qofku maalkiisa inuu bixiya atabaruc bilmaal qofku inuu maalkiisa ku tabaruco uu bixiyo fii xaali lxayaati isagoo nool bilaa ciwadin altabarucu bilmaali qofka inuu maal bixiyo fii xaali alxayaati xaaladda uu nool yahay muxuu maalka u bixinayaa waxa kaa soo noqdeen oo xagga adduunka ma ah bilaa ciwadin wax bedela uu ka raba ma jirto isagu u bixinaya waa shay mustaxab oo shareecadu ku qoran lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa aatuu lmaala calaa xubihi dawi lqurba tahaaduu taxaabuu waxay isu hadiyeeya waa isjeclaanaysaan nabiguna sal ly sl markuu hadlayay wuxuu yihi yaa nisaءa almuslimaati laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firsina shaatin gabadha gabdhaha muslimaadka ahow yaana yaraysan oo xaqirin gabar derisa gabadha la jaarka deriska la-ah inay wax u hadiyeyso siiso hadday waxay u hadiyeyso weydo riqoobkeedba xitaa raafkeed xitaa hadday u xitaa wa fiihi waxaa ku sugan baabkani hamsatu dawaabida shan daabid baa ku sugan adaabidu lwal daabidka koowaad shuruuduhaa sabca shuruudaheedu waa toddoba kow an takuuna waa inay tahay mid kasoo fushay min jaa-izi tasarufi hadii ala idmaayo tasaruf iyo doqcid tasarufkeeda iyo maamulkeeda uu bannaan yahay waa inay kasoo fushaa ile waa wixii shay heshiis maali aho qofkii uu bixinayo cid kale uu siinayo weeyaan waxaa marka laasim ah tasarufka qofka kasoo fulaysa waa inuu xor yahay waa inuu caqaangaar yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu qof waalan ahayn wey athaani ka labaad an yakuuna alwaahibu ka waxbixinayaa waa inuu yahay mukhtaaran mid doortay inuu waxbixiyo bixiyo hayru haasilin mid dheeldheelaya hayrkii waa inaanu ahayn oo waxbaabaanku siiyey iyo waa kaala noqday waxaa waana ahayne qofka waahibka ah ee bixinaya waa inaana ciyaar ciyaarka ahayn waana ciyaarciyaarka ahayn waayo dee ma ansaxayso qofkii lagu dirqiyay inuu waxaan bixiyana ma ansaxayso iyo kii ciyaar ciyaarayna kama ansaxayso an yakuuna alwaahibu ka wax waa inuu yahay mukhtaaran mid doortay inuu wax bixiyo hayru haasilin mid dheeldheelaya qayrkii waa inaanu ahayn oo dhab ay ka taala raba athaalidu ka saddexaad an takuuna alhibatu hibadu waa inay tahay iyo waxa laysa siinayo mimaa shay wa inay ka mid tahay yasixu uu ansaxayo baycuhaa iibkeedu wixii in la iibiyaa ay bannaan tahay ayaa isisiinteedu siinteedu ay bannaantahay shay in la iibiyaaba inaad iibsato ay xaaraan kaa tahay marka hore ama aada soo iibsato ama aada adigu iska iibiso xaaraanba ay tahay de cidnama siin karti waa xaaraan an takuuna alhibatu hibada iyo waxaa laysu hibeenayaa waa inay tahay mimaa shay wa inay ka mid tahay yasixu ansaxayo baycuhaa iibkeedu hadda hadda khamri inaad soo iibsataa waa kaa xaaraan inaad iska iibisaana waa kaa xaaraan cidnaa siisana de waa xaaraan banaana wey alraabicu an yakuuna almawhuubu lahu kii wax loo hibeeyey waa inuu yahay miman dad waa inuu ka mid yahay yasixu uu ansaxayo tamliikuhu hanashadiisa waxaa loo hanto waxa kan waa inay ansaxayso taasaa shardi ah wuxuu ujeedaa mualifku qofkii wax loo hibeeyey waa inuu qof wixii dee karo qaadan karo guddoomi kara waa inuu yahay masale waxaa loo jeedaa inaadan odhan waxaan wax u hibeeyey oo waxa aan siiyey gabadha walaasha maalaan hadday xaaskagaba ka qaado xaaskayga ilmahay uurka kusii dooba waxaan u hibeeyey sax maaha miyuu ilmuhu wa qaadan karaa wax guddoomi karaa sax maaha waa in qof nool oo wixii guddoomi kara waa in wixii la siiyaa ama aad tiraa anigu jin baa waxaa u hibeeyey waa banaan iyadana weeyaan an yakuuna waa inuu ahaadaa almawhuubu lahu kii wax loo hibeeyey miman dad waa inuu ka mid yahay yasixu oo ansaxayo tamliikuhu inuu wax milkiyo alkhaamisu an yaqbalahaa waa inuu aqbalo qofkii wax la siiyey hibada ahayd bimaa yadullu wax ku tusaya calayhi dushiisa curfan dhaqan ahaan wixii ku tusaya war waxaa hebel waa kuu hibeeyey waayahay uu qofku yidhaahdo isi haddaad ii hibaysay waan qaatay ama ilaa daalik waan aqbalay hibadaadii waxaad ii hibaysay waan aqbalay ama isagoon hadlinba wixii uu qaataba an yaqbalahaa waa inuu aqbalo bimaa yadullu wax ku tusaya calayhi dushiisa curfan dhaqan ahaan wax ku tusaya asaadisu an takuuna waa inay tahay munjisatan mid go-an waa inay tahay markaad wixii ma ansaxays inaad tidhaahdo haddii hebel soo galo haddii alidmaayo hebel hadduu soo galo ninka la yidhaha cali hadduu soo eh, cali hadduu soo galo zayd waxaasaa la siinayaan u hibeenayaan marka waxba ku xidhnaan wey an takuuna munjizatan mid go-an waa inay tahay asaabicu an takuuna waa inay tahay hayru mu'aqatatin mid la waktiyeeyey hayrkeed waa inay tahay yacni waa in wakti loo samayn buu ujeedaa inaad qofka odhan oo kale shaygan bil baan hiba kuu siiyey usbuuc baan kuu hibeeyey taa hiba lama dhaho caariyaa la dhahaa marka lama ogola iyada an takuuna waa inay ahaato hayru mu'aqatatin mid la waqtiyeeye hayrkeed waa inay tahay adaabitu thaani yukrahu waxaa la nacaa oo sharcigu uu nacayaa alrujuucu laabasho lagu laabto filhibati wixii laysu hibeeyey qabla iqbaadihaa intaan la qaadan oo la guddooman ka hor wa bacdahu ay wa bacda alqabdi qofku markuu qaatoo gudoomo kadib haddii aad kaga noqoto yaxrumu xaaraan buu noqonayaa walaa yasixu mana ansaxayo halka sheekhu masalo buu sheegayo wuxuu leeyahy sheekhu waxaa karaaho ah qof intaad wax siisay aada wixii kaga noqotay qalin baan kuu hibeeyey buug baan kuu hibeeyey kitaab hebel baan kuu hibeeyey qofkii waayahay buu ku laakiin wixii gacanta kamaadan gelin haddaad kaga noqotid waa karaaho arrin xun baad samaysay haddiise markuu guddoomo kadib waxaygii iisoo celi aad tidhi mana ansaxayso xaaraamna waad ku dhacday waayo nebigu sal ly sl wuxuu yidhi mathalu ladii yacuudu fii hibatihi qofka hibadiisa markuu wax hibeeya ku noqonaya ka mathali lkalbi ay buu la midyahay aygaasoo yaqii'u man tagaya uma yacuudu fii qay'ihi mantagiisii ku noqonayo fa ya'kuluhu cunayo lamid nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh yukrahu ama yukrahu waxaa la kahdaa oo la naca arujuucu noqosho fi lhibati hibadii in lagu noqdo waase goormahu wakhtiga karaahada ah qabla iqbaadihaa intaan la qaadanoo la guddoomanoo gacanta aynay u gelin kii loo hibeeyey wa bacdahu wa bacda alqabdi marka uu qaatoo guddoomo oo gacanta ay u gasho kii loo hibeeyeyna yaxrumu way xaaraamoobaysaa oo walaa yasixu ansixi maayo adaabitu thaaliu lil abi aabbihii wuxuu leeyahay hooyadiina waa la mide arujuucu noqosho ayaa u bannaan fii hibatii hibadiisa uu ku noqdo uu u hibeeyey liwaladihi ubadkiisa laakiin maxay ku bannaantahy bishuruuin arbaca afar shardi oo arrintaa nahyigaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa aabbe iyo hooyo way noqon karaanoo way ku noqon karaan caruurtoodii waxay u hibeeyeen sababtu waxaa weeye dee nabiga sal ly slam wuxuu ku yidhi ninkii saxaabiga anta wa maaluka liabiik adiga iyo maalkaagaba aabbahaabaa kule buu nebigu yiri sal ly wasalam <coughs> allah subxaana wa tacaala markuu ka warramayeyna waatuu lahaa wawahabnaa lahu yaxyaa waatu laha subxana wa tacaala marka wuxuu yidhi lamber kow allaa yusqita alabu aabbihii waa inaanu ridin xaqahu xaqiisii uu ku lahaa fi rujuuci laabashada wuxuu uga jeedaa matalaan odaygii waxbuu bixiyo wiilkiibuu siiyey waa inaanu odhan waxaan aanku siiyey maala guribuu siiyey ama jaguu siiyey ama neef buu siiye u hibeeyey waa inaanu odhan aabbo waxa waa ku hibeeyo waa ku siiyey dib dambena xaq kuguma lihi inaan kugu soo noqdo oo aan kaa ceshado waxaygii marka odayga iska xaqiisa dee riday allaa yusqida waa inaanu ridin al-abbu aabe xaqaw xaqiisii uu ku laha fi rujuuci noqoshada athaani allaa taziida waa inaanay ka kororsanayn allaa tasiida waa inaanay ku kordhindhe ziyaadatan ziyaado muttasilatan la xidhiidha haddii uu odaygu wiilka wax u hibeeyo wixii uu hibeeyey ayaa haddii aan la idmaayo wax ziyaado ah oo ku kordhay ma ay jiraan haddii ziyaado ay ku kordho mutasilo ah neef buusiiye neefkii waaca yidhi ama haddii aan la idmaayo ey buu siiyo eygii ariga raacay xoolaha ilaaliyo xoolaha ku ilaaliyo ku yidhi markaasuu eygii waxbaray oo habeeyey oo tartiibiyey haddii ziyaado ay ku korodho ma celin karo mutasilo ah haddii laakiin waayo ziyaadada mutasilada ah rujuuci bay diidaysaa laakiin tii munfasilada ahayd waa la diidayaayo aabbihii waa ku noqon karaa marka hore laakiin marka dambe aabe kuma noqon karo waxaa looga jeedaa maalan haddii neefku wax dhalo ta munfasilada ah neef buu siiyey neefkii waxbuu dhalayba mar haddii wax kale uu dhalay oo ay ziyaado ka socan oo halkaa socoto maraysa uu sameeyey waxweeyaan kagama noqon karo allaa taziida waa inaanay ku kordhin ziyaadatan ziyaado mutasilatan la xidhiidha waaye athaaliduka saddexaad an takuuna waa inay taha baaqiyatan mid baaqi oo hadhay oo baaqiyatan mid ku neg fii milkil waladi ilmaha milkigiisa iyo gacantiisa waa inay ku jirto masale aabba wiilka kan neef ariga buu siiyey neefkii adhiga ahaa buu odaygii neefkayga iisoo celi wiilkii neefka waaba iibsado xero kaleba ku jiraa neef ku jiraaba xagee waxma soo celiyaa markaa marka ama haddii kale alaab buu siiyey alaabta iisoo celi buu ku yidhi rikoodh buu siiyey rikoodhkayga iisoo celi rikoodhkiina wiilku nin buu deen ka qaatayoo rahan baaba looga haystaa ma soo noqonaysa marka waayo milkii wiilku waa ka baxday mid kale gashay an takuuna waa inay tahay baaqiyatan mid ku neg oo aan weli ka bixin fii milkil waladi ilmaha milkigiisa araabic an takuuna waa inay tahay hibadu baaqiyatan mid ku oo weli aan ka bixin taxta tasarufihi maamulkiisa waa inaanay ka hoos bixin sheekhu hadda labadan labu ka dhigay lakin waa isku mid unbay isku noqon kartaayo tasarufkiisa waa inay ka bixino weli mulkigiisa ku jirto oo aanay cid kale rahan iyo waxyaabo kale amaah laga amaahday caariye iyo wax saasa waa inaanay gelin wey an takuuna waa inay tahay baaqiyatan mid ku haadhsan weli oo baaqi kuwa ku neg taxta tasarufi tasarufkiisa maamulkiisa hoostiisa abadaabidu raabicu lilabi lxuri aabihii xorta ahaa waxaa u sugan oo uu leeyahay hooyana waa la mide an yatamallaka inuu milkiyo hanto min maali waladihi waladkiisa maalkiisa maa wixii shaaa uu doono bishuruudin sita lix shardi buu ku leeyahay aabba ilmihiisa hantida uu leeyahay wuu ka qaadan karaa wuxuu rabo laakiin waase goorma shuruud lixa marka la helo lil aabe wuxuu leeyahay hooyana waa la mide alxuri xorta ah an yatamallaka inuu milkiyo qaato min maali waladihi waladkiisa iyo ilmihiisa maalkooda maa shaaa wuxuu doono laakiin muxuu ku qaadan bishuruudin sita shuruudo lixuu ku qaadanaya kow anlaa yadurahu waa inaanu ilmihii odaygu ku dhibay waxaanuu qaadanayo waxaa loo jeeda ilmahani wuu ganacsadaa bakhaari waxbuu ku haystaa maalan ama dukaan buu haystaa raasumaalkii oo dhan buu odayga qaatay dhibaatay ilmihii ku tahay laakiin hadduu faa'iidadii wax ka qaato dhibaato ma laha allaa yadurhu yadurahu yaduru iyo yaduruhu waa inaanu dhibin waayo nebigu wuxu yiri sal alla alay wasalam laa darara walaa diraar dhibna ma jiro isdhibidana ma jirto athaani labaad anlaa yakuuna waa inaanu ahayn fii maradi axadihimaa labadood bukaankii waa inaanu ahayn fii maradi axadihimaa midkood waa inaanu bukaan ku sugnayn bukaankaasoo almakhuufi laga baqayo geeri inay ku timaado oo haddii matal wiilkii xanuunsanayo oo weli aanu dhiman hantidiisii odaygu hadduu qaato oo wiilkii dhinto dhaxal baa meeshii imanaya odaygu muxuu dhaxal usoo fadhiistaa hantidii wiilkii nool buu qaatay arrintaa lama ogola marka waa in markii labadoodii mid ka mid a xanuun meeshii aanu jirin ama odaygiio buka ayaa wiilkii odaygiioo xanuunsanay wiilku waa caafimaad qabaa baa wiilkii hantidiisii qaato odayga waa dhintay xaladidii hantidii wiilku lahaa inay odayga tiisa gasho hadhow dhexal loogu soo fadhiisto khalkaasa dhacaya meesha marka allaa yakuuna waa inaanu noqon ahayn qaadashada odaygu xilligaa wax qaadanayo fii maradi axadihimaa midkood jiro waa inaanu ku sugnayn almaquufi geeri laga baqayo athaaliu anlaa yuctiyahu waa inaanu siin waalidkii wuxuu inankiisa ka qaaday liwaladin ilmu'aakhara kale hadduu saa sameeya waa dulmi dee ninkan hantidiisii intuu qaaday isagu hadduu qaato aabba waxba ahaateen mid kale hadduu siiyo dulmi bay noqonaysa marka allaa yuctiyahu waa inaanu siin liwaladin ilmo aakhara kale araabicu an yakuuna tamalluku milkinta uu aabe ama hooyo wax milkinaya ilmaha hantidiisu waa inay tahay bilqabdi gudoomasho iyo qaadasho maca alqawli iyadoo hadal uu la jiro awiniyati ama niyo inay la jirto halkan wuxuu leeyahay ile wixii qaadashadiisaba iska gudoomo caada qof inuu gudoonto wixii qaata bay noqonaysaay waxaa weeyaan inuu aabe wixii uu meesha ka qaadanayo waxaa anigaa qaatay uu yidhi haddii xitaa aan dhihin ama niyadda ka dhihin odayga dee wixii inuu milkiyo wixii odaygu wiilka hantidiisii ah inuu gacanta ku qaato ama niyaysto labadaasuu ku milkin karaa sheekhuleeyahy laakiin hadduu iska qaato labada aan waxba ka gelin adugu waa iska qaadan karaa an yakuuna tamalluku milkintu waa inay noqotaa bilqabdi gudoomid iyo wixii gacanta lagu qabto la guddoonto maca alqawli hadal la jiro aw iniyati ama niya ay la jirto alhaamisu an yakuuna waa inuu noqdo maa tamallakahu wixii uu milkiyey caynan cayn iyo shay waa inuu noqdo mawjuudatan joogta wax mawjuudoo joogta waa inuu noqdo waayo ma suuragal ma ahadee inuu wiilka wax dimadiisa ku jira oo kale maalan inuu maaragta yidhaahdo anaa milkinaya oo maalan deynta laguu leeyahay anigaa milkinaya oo qaadanaya inuu yidhahdo ama deynta cid aad adigu deynta laguu leeyahy aboo anaa qaadanaya suuragal maha arrintaasi marka waxaa la rabaa waayo waladku waxa weeyaan aabihii naftiisuma milkin karaa laakiin wax dee ka baxsan ma milkin karo in yakuuna waa inuu noqdo maa tamallakahu waxaan uu milkiyey caynan cayn waa inuu noqdo odaygii mawjuudatan joogta wax qof dimadiisa ku jira iyo wax isaga lagu leeyahay wuxuu isagu leeyahay waa inaanu wixii noqon wax mawjuudo bannaanka ah waa inu asaadisu anlaa yakuuna alaabu aabbuhu waa inaanu ahayn kaafiran gaal walibnu inankana muslim waa inaanu ahayn waayo marka dee colaad dimada meesha ku jirto odayga waxba kama qaadi karo adaabitu alkhaamisu laa yajuusu lilwaalidi waalidkii uma banaana an yakhusa inuu ku gooni iyo gaar yeelo bacdu wlaadihi caruurtiisa qaarkood bilhibati hibo iyo waxsiin ilaa bishardayni laba shardi mooyaane aabihii ma banaana hadduu dhowr caruura leeyahay inuu qaarkoodna wax u hibeeyo siiyo qaarkoodna waxba aanu siin cilada loo diidayo waa kow horta waa cadaalad xumo nabiguna wuxuu yidhi fataquu llaha wa acdiluu bayna awlaadikum alle ka cabsada oo caruurtiina u cadaalad sameeya waa marka labaade iyaga dhexdoodii baa colaadi gelaysaayo waxay iska dhaadhicinayaan aabihiin idinku idima jecla kuwaanu idinka jeceliy iyaga waa colaad dhexgelisa waa marka saddexaade caruurtii baan odaygii baari u noqonin oo kan wuxuu arkayaa odaygu inuu waxba kan ka jecel yahay baari markaa u noqon maayo allaa yajuusu ma banaana lilwaalidi waalidkii ma banaana an yakhusa inuu ku gaar yeelo bacdu awlaadihi ubadkiisa qaarkood bilhibati hibo iyo waxbixin uu ku gaar yeelo ilaa bishardayni laba shardi mooyaane kow biidni baqiyati alwlaadi biidni inay fasaxaan oo idmaan baqiyati alwlaadi awlaadda intooda kale annagu aabbow raalli baan ka nahay walaalkeen sii wixii aad sin dhahaan waa bannaantay ka labaadna waxaa w lixaajatin shadiidatin baahi daran inay hayso iyo dan aada u daran ilmihii kacajzin cajzin tusaaluu tusaaluhu ka cajzin waaba inuu cajzi hayo uu itaal daran yahay aw maradin ama waaba inuu xanuunsanayo oo u baahan yahay markaa dhakhtar iyo in waxaa loo dhigo ama cajzi baa hayo oo haddii aan la idmaayo waa itaal daran yahay dheef iyo wuxuu u baahan yahay korin iyo dhaqaalo gaara ah, ayuu ilmihii u baahan yahay <coughs> kitaab uu yahay laga daarmayey axkaamta wasaayada iyo dardaaranku waxa weeyaan waa axkaam sharci ahoo wasaayadu uu sharcigu meel dejiyey iyo wasiyada dardaaranka wasiyada iyo dardaaranku luqada carabiga ah waxaa laga keenay min wasaytu shaya shaygii baan dardaarmay oo qofka markaa wax u dardaaranto ayaa la yidhaahdaa inta qofku uu nool yahay inuu ka dardaarmo bacda mawtihi wixii ahaan lahaa sharcigana waxaa la yidhaahdaa waa hibo qof la siinayo qofkaa bixinayaa qof kale ayuu siinayaa waana wax haddii aan la idmaayo cayiman oo haddii aan la idmaayo qofkaa uu yidhi waxaas ha la siiyo ama wax lagu lahaa buu yidhi waxaa ha layga bixiyo ama wax manfacale buu yidhi waxaa ha la intifaacsado oo cid kale u dardaarmo in la siiyo bacda mowtihi waa banaanta sharciga islaamku oo alleh subxaanahu wa waa tuu lahaa idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadli minkum waa bannaan wasiyadii rasuulkeennina waa tuu lahaa calayhi salaatu wasalaam maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusii fiihi yabiitu laylatayni ilaa wawasiyatuhu maktuubatan cindahu qof muslim ah mudnaantiisu ma aha oo wax la gudboon oo mudan yahay ma aha qofkaasoo leh oo haysta wux uu dardaarmo inuu laba habeen iyo wixii la halmaaloo lamida dee uu seexdo isagoo aan wasiyadiisa iyo dardaarankiisii iyadoo qoran agtiisa aanay olin marka wasiyada iyo dardaaranku waa wax de sharci ahoo qofku inuu dardaarmo ay fiican tahay oo wasaayada dardaaranku aada muhiim ay u tahay wasaayadu iyo dardaaranku culamaau lislaam shareecada islaamka marka la eego marna waajib bay noqotaa marna mustaxab bay noqotaa wasiyadardaaranku wasiyadardaaranku marna waxay noqonaysaa waajib marna mustaxab bay noqonaysaa arkaan bay leedahay arkaanteed waxaa ka mid ah muusi muusaa lahu muusaa bihi iyo siiqa waa shan sheekhuna waa keeni doonaa kitaabka matnigiisu ku keeni doonaa matniga kitaabka ayuu ku keeni doonaa sheekha laftiisu wasiyadu marka waa sidaa mar waxay noqotaa waajib marna waxay noqotaa baan nidhi mustaxab iyo sunnay noqotaa waxay waajib noqonaysaa qofku inuu dardaarmo bimaa lahu wamaa calayhi bimaa lahu wamaa calayhi wuxuu isagu leeyahay qofku inuu dardaarmo iyo waxa isaga lagu leeyahay oo xuquuq ah inuu qofku ka dardaarmo oo si sugan oo waxaasu dee maaragtay isbaat iyo sugid u baahan sababtuna waa maxay inaanay dayaacimin baa la rabaa soo maha inaanay dayacin baa la rabaa haddii qofkaasi waxyaalo ammaanooyin ah iyo wadaa'ic uu hayana maxaa la rabaa wixii wadaa'icda ahay ammaanooyinkii inuu dadaarmo soo maaha oo dadkii muslimiinta ahaa ee xaqa u lahaa uu markaas siiyo ayaa la rabaa inuu qoro ayaa la rabaa oo caddeeyo taasi waa marka ay noqonayso waajib waa wixii uu dardaarmayo oo salku waa maxay bimaa lahu wamaa calayhi marna maxay noqotaa mustaxab waa inuu dardaarmo shay maalkiisii ka mid ah in lagu bixiyo subul اlkhayr wadooyinka khayrka in lagu bixiyo fii subul اlkhayr in lagu bixiyo si arrintaa hawaabkeeda uu u helo bacda mowtihi markuu dhinto kadib suu hawaabkeeda u helo markaa maxay ku sugnaataabay culimmadu isweydiiyaan waxay ku sugnaan kartaa kow bilishhaadi bilashhaad ishhaad markhaati gelin way ku sugnaataa inuu qofku cid kale markhaati geliya waxaa inuu bixinaayo waxay ku sugnaataa alkitaabatu lmacruufa alkitaabatu lmacruufa qoraal la garanayo qofku inuu qoro waxay ku sugnaa oo yani dee waxa weya kitaaba macruufaha waa qofkii dardaarmayay dee qoraalkiisa fartis hadii la yaqaane waxaa kaloo intaa lagu ziyaadin karaa oo lagu dari karaa bisawtihi lmusajal codkiisii oo la duubay maalanba wax fiican casriga ah. codkiisii oo musajal ah ama ha lagu duubo kaamerad isagiiyo suuraddiisa iswata ama ha lagu duubo cajar recordinga ah ama ha lagu duubo mobeel ha lagaga duubo codka codkiisa dee la garanayo inkastoo ay yidhaahdaan inay la socotaa fiican suuradii xitaa axkaam alwasiya axkaamta wasiyadu ay leedahay qofka waasiga ah waxaa la gudboon sharciga ugu badnaan maalka ulu ka badan ma dardaarmi karo ulu ka badan waayo rasuulku sal l abubakr wuxuu ku yidhi aulu wاthuluthu kahiir soo bimacnaa waxaa loo jeeda athuluthu jaa'iz wاthuluthu kahiir thuluth waa bannaan yahay inaad dardaaranto laakiin thuluthku waa badan yahay soo maaha haddana waayo dadka aad ka dhimanaysaba xaq badan leh marka xaqaasna ilahay baa ugu talagal la siiya subxaanahu wa sidaa awgeed marka waxaa ugu fiican inuu qofku dardaarmo ama rubuc ama khumus maalkiisa marka loo qaybiyo rubuc ama khumus inuu qofku dardaarmo ayaa fiican waxyaala loo shardinaya waxaa ka mid a qofku de inuu islaam yahay inuu qaangaar yahay caqli leeyahay xorriyad leeyahay ammaano leeyahay wamaa ilaa dalik ayaa shuruudii ka mid a wuxuu yidhi sheekhu marka wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan hamsatu dawaabida shan daabit ayaa ku sugan baabkan gudihiisa kow arkaanuhaa hamsatun daabitka koowaad arkaanteedu waa shan siiqatun siiqo ayaa ta koowaad ah oo siiqadu waxaa weeyaan dee waa wixii labadii qof ay hadalkii isdhaafsanayeen weeyaan ayib siiqada ayaa ka mid ah arkaantii labo muusi muusi oo kii wax dardaarmayey ah ayaa ka mid ah arkaantii muusan lahu muusan lahu oo kii loo dardaarmayey ah kan muusa muusan bihi muusan lahu waxa weeyaan kii loo dardaarmayey muusan bihina waa wixii la dardaarmayey muusa ilayhi waa qofkii haddii alla iidmaayo dardaaranka kan loo tiiriyey isaga oo la yidhi fuli dardaaranka kan oo qofkii fulinayay isagu marka maxay ku keed muusaa lahuna waa kii in la sii loo dardaarmay muusan ilayhina waa maxay waa kii fulinta xaggeeda loo dardaarmay isaga inuu waxaa fuliyo ninkan markuu dhinto kadib inuu fuliyaa loo dardaarmay inuu fuliyo ayaa loo dardaarmay wuxuu yidhi sheekhu shuruuuhaa hamsa shuruuddeedu arkaanuhaa hamsa muusii kow waa siiqo laba waa muusii oo kii dardaarmaya ah muusan lahu oo kii loo dardaarmaya ah muusan bihi oo maxay ah wixii la dardaarmayey muusa ilayhi kii loo dardaarmayay inuu fuliyo hawsha tan inuu loo dardaarmayay adaabitu haani axkaamuhaa hamsa axkaamteedu waa shan tustaxabbu waxaa la jeclaystaa oo sunno ah liman qofka taraka ka tegaya maalan hanti iyo xoolo kahiiran badan inuu dardaarmo ayaa wanaagsan maxaa dee marka meesha ku jira biului dheh ulu maa iskaga qadaran ama birubuci ama bilkhumusi inta waa u qadari kartaa waxaase ku fiican in la yidhaahdo birubci la yidhaahdo ama bilkhumus la yidhaahdo waayo nebigu waxa uu ka dhawaajiyo tilmaamay huluka oo la bixiyaa in ay badan tahay athuluu wthuluu kaiir sooma ahayn athuluu jaa-is wthuluu kaiir baa loo jeeda rubuca marka fiican in la tustaxabu waxaa loo jeclaystaa liman qofkii taraka ka tegay maalan maal ka tegaya kaiiran badan an yuusii bihulu an yuusii birubuc an yuusii bilkhumus midunaad tirahdidun labo tukrahu waxaa la nacaa lifaqiirin faqiir baa loo nacaa lifaqiirin lahu faqiirkaasoo leh warahatun kuwa dhexlaya oo fuqaraau sabool ah mid faqiiroo sii dhimanaya dadka dhexlayana fuqara ay yihiin buu xoogaagiiba ka dardaarmay maxaaba dee harayaba wuxuu wax yarba iska ahay waa dhimanayaa ninka kan wax adduun ah oo uu maanta haystaa boqol kun oo shilin soomaaliya ashita ka soo qaad boqolkiiba wuxuu yidhi labaatan kun waxaan u sadaqaystay masaakiinta alla siiyo oo maxaaba meesha ku haraya markaa dee marka kaasi waa bannaanta inuu sadaqaysto laakiin waxaa kasii fiican inuu iska daayo wax meesha xooga wax kala qaadnaya meesha ma yaallaane wuxuu yidhi sheekhu tukrahu waa la kahdaa oo waa la nacaa wasiyadii weeyaane lifaqiirin faqiir baa loo nacaa faqiirkaasoo lahu leh warahatun kuwa dhaxlaya fuqaraa'u oo sabool ah athaaliu tubaaxu waxaa loo banneeyaa ila tii hore tukraho bay ahayd tubaaxu waxaa loo banneeyaa lifaqiirin faqiir baa loo banneeyey faqiirkaasoo lahu leh warahatun kuwa dhexlayo aqniyaa hodan ah iyagu de waa qodob muslamaha kuwaas wada deeqtoonoo aqniyaa ah weeyaan tubaaxu waxaa loo banneeyaa eh, lifaqiirin faqiir faqiirkaasoo lahu leh warahatun kuwa dhexlaaya aqhniyaaun oo maxay ah oo hodan ah alraabicu tajibu way waajibaysaa wasiyadii markii hore tustaxab buu ku yidhi markii labaad tukrahu buu ku yidhi markii saddexaad tubaaxu buu ku yidhi markii afaraad tajibu buu ku yidhi axkaam hamsii buu ku wadaa soo maaragti waajib iyo mustaxab iyo makruuh iyo mubaax iyo buu kusoo wadaa tajibu hadda marka way waajibaysaa calaa man mid dushii bay ku waajibaysaa wasiyadu midkaasoo calayhi xaqun xaq lagu leeyahay bilaa bayinatin markhaati aan loo hayn aw amase amaanatun amaano ayaa agtiisa taalla bilaa ishhaadin marag aan loo hayn waataynu darsiga bilowgiisa kusoo sheegay oo aan idhi waxay u qaybsamaysaa sida guud marka loo eego mid waajiba iyo mid mustaxaba tii waajibka marka waa waa maa lahu wamaa calayhidii wey iyo wixii agtiisa la dhigay ee maxay ahayd wadaa'ic ahayd amaanad hadda wuxuu ujeeda wixii la wadiico dhigtay buu hadda ujeedaa wuxuu yidhi tajibu way waajibaysaa calaa man mid bay ku waajibaysaa maxay wasiyadii calayhi dushiisa ay tahay oo lagu leeyahay xaqun xaq lagu leeyahay xaqaas oo bilaa bayinatin marag iyo markhaati aan loo hayn ow amase amaanatun amaano ayaa ah cindahu agtiisa bilaa ishhaadin wax markhaati ahna looma hayo ammaanadaa agtiisa isaga taalla wax ammaanaha oo agtiisa taallo markhaati loo hayaa yani waxaa weeyaa oo ku markhaati kacaysa oo odhanaysa waxaasaad haysaa lama hayo cid og ma jirto inuu dardaarmaa kaasi waajib ma tahay mise maaha marka ya waajib wey soo maa dayn baa lagu leeyahay bayano looma hayo ammaane hayo weeye cidina ma oga wuxuu hayo kumana markhaati kici karto soo waajiba markaan tadaruufkaas saasaa loo jeeda alhamisu taxrumu xaaraan bay noqotaa wasiyadu fii alaai xaalaatin